بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وبعلمنا ما جنى لكنا ما نزلنا بفضلك على طيب ربي صلى الله عليه وسلم وقال الأستاذ وعسر الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه كل نبي نبي كسو ظهرت كرامته وكسو ظهرت على واحد من أمته of umadiis kamid faya macdudat min jumlati mucjizaati waxaa lagu tiriyaa nabiga mucjizaadkiisii qal haddana waxaa siri uma hadihi اlkaraamaat karaamaatkan qad takun waxay ahaataa ijaabati dacwatin wacid la ajiyi waayo qad takun waxay ahaataa idhaara طacaamin unguri la daahiriyo fi awaani faaqatin wax wakti dhibla oo la joogo bigayri sababin daahirin sabab oo daahir asagoo jirin o xusuuli maayin fi zamani catashin amase biyo la adxaatin laqdo wakti oon usoo la joogo o تسهيل qdع مسافة مساaفة goynteedi la saaliyo في مdti qريبati مda dhow oo lagu gooyo oo la sahliyo o تkليصa la fokiyo min cadوi cadow af laga o kafaasheen laga fokiyo laga khaliso o سماaع خطاaب min hاtiفi hاtif oo خطاaب laga مqlo o غayra dhalika an arinta reerkoodii amase o غayri dalika culimadas غeyrkooda oo min fununi afcaali naakitati ilcaadati afcaasha oo caadada oo burihaayo oo anwaacdeedi kamid e intahaa waa dhamaadi kalaam ustaad abdilqasim raximah llahu tacaala qultu waxaan dhahay fain qaala qaa'ilun hadisnin yiraado tashtabihu karaamaatu bisihri ay dheeh galshaa karaamaata onirka daahira sihirka ay dheeh gashaa faljawaabu waxawaaya jawaabta ma ajaaba bihi lmashaayikh alcaarifuun alcaalimuun almuxaqiquuna fi lfarqi baynahumaa say ugu jawaabeen mashaayikda caarifiinta e culumada oo muxaqiqiinta e farqi ukala dhexeey fiwad wahii ka dheheen waayo jawaabta karaamada sihir farqi ka dhexeey wahii ka dheheen waayo ana sihra jawaabta waxawaaya yadharu waxu ka daahiraa calaa aidi lfusaha faasikiinta gacmahoodi wazanaadika iyo dadka wadag wadarjinoodyaalka walkufaar iyo kufaarta gacmahooda ku daahiraas erka aladina hum calaa gayri liltizaam bilaxkaam shantaas kuwaasoo aan laazimsanin axkaamta sharciyada e iyo mutaabaca suna sunana aan raacin gacantooday ku daahirtaas erka ama alawliya fahum ihi wahawa balaguu fi mutaabaca suna waaxkaami shariica waadaabiha adarajat lculya waa kuwii ay ka gaareen nabiga eh, sunadiisi raacideedii iyo shariicada axkaamteeda raacideeda iyo aadaabteeda raacideedi darajada uu koreeyo kuwii ka gaarayen waayo oliyada faftaraqa marka way kala tageen taasay u kala tageen sixirka iyo karaamada waqad taqadama alfarqu waa soo horumari bayna alkaraamaat walmucjizaati farqiga ukala dhaxeeya waa noo soo horumari qultu haddana waxaan leeyahay wannaasu fi inkaari alkaraamaat mukhtalifuun karaamada la inkiro way kala iskhilaafsan yihiin dadka wa minhum man yunkiru karaamat lawliya mutlaq waxaa kamid dad oo awliyada karaamaadko dhan diidaayaan mutlaq ahaana diidaayaan wahaulaai ahlu madhabi macruuf madhab oo macruuf ahlkoodi waaye an itawfiiqi masruuf oo laga iili tawfiiqda wa minhum madan waxaa kamid e man yukadibu bikaraamaati awliyaai zamanihi dad oh, oo awliya zamankoodi joogaan karaamaadkoodi beenihaya wayusadiq waa ay rumeeyaan bikaraamaati lawliyaa aladina laysuu fi zamanihi eh, zamankiisa awliyada aan joogin oo hore awliyadii hore karaamaadkoodi waa rumeeyayaan dadkaas waa la arki awliya waa kana ujeedaan ma ma ictiqaadihayaan awliyada kale ay ka ay kukhasisayaan ictiqaadka fiican marka kuwaasiti waay ka macruuf awliyadaas oo ay rumeynayaan karaamadooda waxaa kamid macruuf sal iyo saltustri waay iyo junayd albakdad waashbahum radia allahu tacaala canhum fahaulaai kuwaan oo saase oo ori zamankoodi karaamadoodi beenihayaan oo kuwa dadkii ooridi kale hore oo rumeynayaan kama qaala sheekh abulxasan ashaadil oo kale waaye radia allahu canhu sisiri oo kale waaye maxasiri wallahi asdaa ma hiya ilaa israiliya israiliya waaye asdaay arrintaas caqiidadaas oo noocaase israailiya waay maxaa yeele israail waxay ahaayeen sadaquu bimuusa ay rumeeyeen wakadabuu bimuhamadin sala allahu alayh wasalama lianahum adrakuu zamanahu zamankiisa ay soo gaareen marumeehaya ulida hore saas waana saas kale waa dhahay man yusadiqu biana allaha awliyaa lahu karaamaat ninkii rumeeyo inaa awliyaa ilaahay asleeya oo karaamaad leh oo lakin laa yusadiq biaxadi mucayan min ahli zamani axad oo mucayan oo ahlu zamaankiisa rumeyhaynin fahaaulaai maxrumuuna aydan kuwaana kuwa la xarimay waay kheyrka waa laga xarimay liana man lam yuslim liwaahidin man lam yusalim liwaahidin mucayanin lam yantafi biaxad haddii kaf mucayana yani astalimin asraacin kaf oo isku intifaacayo awliyada kuwii horo hataa asraacsiya ma jiraahayo nas'al llahi wasunatu khatiman fi caafiya aan ku ilahay ka tuugnay lanaa e e e an isku tugnay walilmuslimiin walimashaayikhna waalidina lan tugnay umat maxamedin lan tugnay sala allahu alayhi wasalam ajmaciin wasu'ila bacd lkibaari can karaamaati alawliyaay culumada waaweyn qaar kamid e aawa la weediy awliyada karaamadoodii faqaala waxaas dhahay waman yunkiru hada yaa inkiraa in kunta lam tacrif min hada shayan haddii adii wahaan waa adka kaseyni walam tacrif lo akligaada adkaadayni farja il lah an allah subxaanahu yafcalu ma yashaa unaqo inaas ilaahay yani as suubi karo waxis doono wayaxkum ma yuriid os xukmi karo waxis doono wafi macnaha waanshadu ida kunta almukadibu ya jahulu an alaayaati tusd tasduqaka fakun bilfahmi tarjicu naxwa shayin hu diin lmusadiqu warasul biana ilahana ma shaaa yaqdi qadir laysa yacjizhu lmahulu macnaha waxa waaye idaa kunta mukadiba ya jahul hadid beeniyeysa ninka jaahilka oo an ilaayaati aayadaha xagooda ka jaahil oo hadii oo o yani yani ad beeniheysid tusadiq kalcaqul cuqusha akurumeye fakun bilfahmi tarjicu naxwa shayin fahmigaadi una naqo shay oo lahu diinmusa oo diinta rumeehayo warasuulina rumeehayo uga noqo maxaa waaya sheegaas biana ilaahana ilaahaya maashaa yakdi walisra wa wa xukmiha qadirun waa alihi awood leh laysa yajisulmuhul waxyaalaha waaweyn ilaahay macazi gelihaayo qultu waxaan leeyahay walcajabu kul lcajabi yunkiru karaama waxaa yaab leh aad u yaab leh dadka karaamadaha inkiraayaan waqad jaad waxayna ku timid karaamahi fi laayaati alkarimaat walaxaadiis saxiixaday ku yimideen fi aathaarka oo mashhuuradaay ku yimideen walxikaayaatu almustafidaat oo aada ufita oo ufaaftay oo dad badan soo oo soo laga soo xikaaya sheegay assaadiraati oo kasoo fushay can alciyaanaat can alciyaan ilka arag wax il u arki xaggeeda kasoo fugtay xikaayaadka walmushaahadaat kasoo fugtay min asalaf walkhalaf xaggooda kasoo fushay dadka waa yimideen wabalagad waxay gaareen intoode fi kasrati badnaashada adiladan wa shuhrati shuhroowida fi jamiic albilaad baldaamaadan mablagan makaanu gaarin oo yakruju can ilxas watacdaad oo koobid iyo tiris ka baxsan uma ina kasiira min almunkiriina dad badan oo dadka awliyada inkiraay karaamadoodi kamid law ra-u lawliyaa haddii arki lahaayeen wasaalixiin haddii arki lahaayeen yatiruuna fi lhawa laqaaluu hada sixr hada oo hawada kubuwaayaan ay arki lahaayeen waxay dhahi lahaayeen sixir o qaalu waxay dhahi lahaayeen haaulaai shayaatin shayaatin waay dhahi lahaayeen manaa shaydaanka be waa buwa hawada waa soraa ay dhahi lahaayeen walaa shaka ana man hurima tawfiq dadka tawfiiqda laga reeb laga xarimay fakadaba bilxaqi hayban oo ku beeniyey xaqa keybka iyo daniga bxasan iyo daniga kadaba haddii waxisan hadii ilka ishiis ku arka hataa waa beeni haliyaaba shaki male imaan tawfiiq wadanin saas waaye kama qaala allahu tacaala si ilaahay yiri camal waaye dadkaas oo ulyiri karaamadooda inkiraayaan oy tinkaari hataa hadii oy arkaan karaamada ishooda oy yiraayeen waxaan wax saas way wax kala isbedelayan si ilaahay as yiri camal waaye wahuwa asdaqu lqaa'iliin inta waa dhooba alihi urun badan waayo walaw nazalnaa calayka kitaaban hadii ku soo dejilin muxamedo kitaab fi kirtaasin oo yani warkad ku qoran falamasuuhu ay ku taabtaan biaydihim gacmahoodi laqaalu laqaala ladina kafaruu waxay dhahi lahaadaye in hada ilaa sixr mubiin kan wax kala ma aha ilaa sixr waayo fawa cajaba waxaa yaab leh kayfa yunsabu sixru ficl shaytaan ila lawliyaa lmuqarabiin see loo nisbeeyaa sixir iyo shaydaan ficilkiis awliyada ilaahay xagiis ku dhow walabraari asaalixiin si lo loo nisbiya asixo kuwii susuubanaayen oo saalixiinta ahayen zaahidiinta ahayen adduunka kajees alcaabidiin ahayen asaabiriin ahayen oo sabarka oo sabraayo shaakiriinta ahayen kaa'ifiin oo ilahay ka cabsay araajiin oo ilahay taxriirkiis rajeeya almuttaqiina oo ilahay ka cabsay alwariciina oo xalaal marahay almutawakiliina oo ilahay tala saaray araadiina oo raali naqahay ilahay qadahiis almuqbitiin oo khuduucay alcaarifiina oo ilahay aqoonsana mudahiriina oo laga dahiray min sifaati lmadmuumaat laga dahiray almutaxaliina oo ku sifooway bimaxasini sifaat sifaadki fiican almahmudaat almutakhaliqiina ku oo yani oo oo akhlaaq dhisi biakhlaaq lmawla ilahay mawla ah akhlaaqdiisa jala weynaay wacala koraa almustamiriina oo daa'imi fi daacati illahi ilahay daacadiisa almutaadibiina oo ku adab qaati biaadaabi shariicati shariifa aadaabta shariicada oo shariifada e sunada oo bariirta le almurtaficiina can xadiid ruqasi ruqasta maysi hoose kasoo kor noqday ilaa macaali cazaaimi darwat lculaa sharafta yani mee ukoreeyo cazaaimkiisa oo usoo kor noqday almuqbiliina awliyadaasoo almuqbiliina cala almawla ilaahay qaabiliy almuri oo ilaahay yani qaabiliy daacadiis ujeesti almuridiin can dunya adunya laka jeesti bal an اkra nakaes aladina kuwaasoo kana kanasad biنufuusihim kunisad oo lu haaqay biنufuusihim nufuustooda almazaa bilkashin kashinka oo lu haaqay lama amaatua markay dileen taxyaa inay noolaata ahaan faahya lah faahyaa faahyaa alxayu اlqayuum ilahay xayi ahay qayuumka ahaya nooley wajamaalu jalaalihi jamaalka oo jalaalkiisa jamaalkiisna liquluubihim tajalaa ah ufeedmay quluubtooda ufeedmay lama jahaduu markii ay jihaatameen fi llahi ilahay fiisi jidkiisa ay ku jihaatameen xaqa jihaadihi nafsada isha dhaanka ku jihaatameen jihaad orurune anjaza lahum ilaahay marka markii ay jihaadeen anjaza lahum ilahay waa ufuliyey maa waacadahum wixis uyawohay biqawlihi tacaala ilahay tabaaraka watacaala qowlkiisa u fuliyey والadina kuwii jahaduu oo jihaata min fina fiigaya ku jihaate lanahdiyanahum wa hanuuniheyna subulana jididkaayan ku hanuuniheyna fayaa layta shari ogaadeyna man owlaa bi hadihi laaya aayadan yaa ku owle oo hadda aan sheegni iyo biqawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa yaa ku owle wabashir lmuqbitiina kuwii oo khushuuc khuduucayeen wahanbayle aladina kuwaasoo idaa dukila allahu hadii ilaahay la sheego wajilad quluubum quluubtoodii ay argagaxdo iyo biqawlihi tacaala subxaanahu lasanaayaku owle ee qoolkii inamaa in kala mahe almu'minuuna mu'miniinta aladina kuwii waayo idaa dukila allahu hadii ilaahay xusla xuso wajilad ay argagaxdo quluubuhum quluubtoodii waidaa tuliyat calayhim hadii lagu akriyo aayaatuhu aayadihiis zaadathum iimaana iimaana zaaidiyeyso wacalaa rabbihim yatawakaluuna iyo ilaahooda kala saara yaaku owle inaas askurumo wa yani waxyaalahaasti yaa ku owle ina aayadaasi macnaheedi oo oo iskulmis wabiqawlihi caza wajala yaa ku owle usigana ilaahay qowlkiis inay kusifo waa inahu laysa lahu suldaanun shaydaanka xuja maulaha cala aladina aamanuu xoog awood maulaha isku dhumiyo kuwii ilaahay namiga rumeeyey wacalaa rabbihim yatawakaluna ilaahoodini tala saarahay kuwaasayt awood muulaha isku baadiyeeyo yaa ku oolay inaas kusifo ooliyada mas masdata oo waxaan beenihayaan yaa ku oolay aayadan inaa macnaheedi oo lawaafajiyo oo oo lu tilmaamo lamada oqolo dadka oo ooliyada oo inkireen kalaamaadkaas mana ooliyadan waaweyn hadda oo sifaday hadda aan kusoo sheeg khawaan aayad ahaan ina kurumoan macnaheedi yaa ku owle eh? iyo biqawli illahi yaa ku owle ina isku sifo rasul sala allahu alayhi wasalam fi saxiixayn isku dhahay aladina kuwi waay dadka oo marki oo janada oo xisaabta la-aan galaayen la sheegaayo waay waas ku sifeey kuwaas waawaa isdhahay aladina kuwi waay isdhahay subana sala ly slam laa yarquna oo tufeynin walaa yastarkuna tufid wegeheyni walaa yataطayaruna ambaaseseheyni calaa rabbihim yatawakaluna oo ilaahooda tala saara hadda tufid oo dadkaan tufid la-aanta iyo tufid wedis la-aanta uu sifeehooyo shay amaan e waayo tufida waxaa loo wadaa waxyaala oo jaahiliin isku tufi jireenaa jira oo oo kalimaad oo hun oo kufri e oo lagu dhawaaqaayo asmaa shayaan waxyaala shaydaanka magacyadooda qaarkooda latusaayo waaas waxyaalahaasi ti asdiido maana tufida oo caadiga oo qur-aanka waayo nabiga wax waa tufe asxaabta waa tufe masino kuwo eh, afartan eri lasusiyahayne oo ninko oo goosahay aweesada goosahay afarta afartan faatixa kusoo akriyeen marka afartan waxaa lasoosiiyey tuftiya ilaahay waa aan anfacay nabigana maku inkiri maki usheegay anigana waxa ligasiiyo miyaa hadis oo bukhaariya sheega xadiiskaasi sufida oo qur'aanka laistifaayo oo taaliisha laquraayo oo qur'aanka la qoraayo kaasi baas malaani wax fiican waaye waa manaaficdeedina waa la arkay wahal haaulaahi ahlulcazaa'im ya am hum almutabakisuuna waaye waa ahlulcazaa'im ya dadka cazimada oo wax kasta uu adag hawaayo amase dadka oo waxyaalaha sahlan hawaayo wax la arki waayo oo mutabakisiinta wa biqawlihi sala allahu alayhi wasalama ilaahay ku ole nabiga qoolkiisa sala lahu alay salam oo ruba ashcata akbara xadiidka waa soo martay alxadiis saxiix mashhuur nin oo basaasan oo booran ala arkaa oo isdaa laga soo naqaayo loo aksama cala allahi ilahay kudaar lahay waaa waaa yaal oo loo yeeli lahay xaaladaas ala arkaa asdahay yaa ku oolaya inaas naqdo lamado dadka inkiraaya miyaa mas olili hadda oo saabteen aan soo xariiriheni waayo وبqwli yaa ku ole nabiy qolki sala الlahu alay salam lama marki lahaa as arkay muscab bin cumer as arkay radia allahu canhu mutajaridan fi ihaabi kabshin usoo maqaar oo oo oo ido usoo wato oo orgi maqaarkiis usoo saan oo dal ahaan uwato as arkay wa dacaa waxaas dhahay subanaha usoo ninkaasi kahadlaayo xaaladiis dacaa waxa u wacay inasaas as yeelo xub dacaa waxaas ku wacay xub llahi ilahay jaceylkiis iyo rasuulis rasuulkiisa jaceylkoodi ilaa matronsa adkoosisa ad ku socdo waay xubigii ilaahay rasuulkiisa marka koolkan yaa ku o leh inaa lu tilmaamo dadkii oo karaamada inkiraaya miya maa olili hadda oo saato shayna ku o leh waxa oo kasi kara waay kaas wabiqawlihi sala allahu alayhi wasalama yaa ku o leh lama su-ila can lixsaan markii la weydiiyo ixsaanka waxaa jawaabi an tacbud allaha inaad ilahay ka caabudid waay kaanaka taraahu adoo arkeysa camal waay fain lam takun taraahu hadid arkeenin jawaabta wax waaye fastamira fi ixsaani cibaadatika cibaadadaada inaji daaim fainahu yaraaka ilah usaa ku arkaa ma lama maqaamas ku sheegay mida hore wax waay maqaamu muraaqaba inaad ilahi cabd usaa ku arkaayo camal maqaamu muraaqaba yani mushaahada mushaahada مقام المشاهدة waaye adoo ilahay arkeska cml caabudid fain lam takun taraahu hadid arkenin ya ilahay adunyada mlu arkaaye fainahu sigaa yaraaka adig baadhaa iska waro sigaa ilahay kujeeda kane مaqam المuraakaba waaye lamadaas oo مaqam as inta kukulmiye sheeka alxadid صaحيح mashhur xadidkii صaحيح ahay oo mashhuurka ahay wala hada kaneti ma yahay ila limuqaaribina ma usugnaada ila limuqaaribina alxaadirina dadka oo ilaahay qalbigi markas ku dhowraayo oo waxaa qalbigooda xaadirka ee mooyaane qof kale ma leh hadda arrintaa hadda la sheegay oo xadiidkani oo macnaha hadda aan ka aragnay wabiqawlihi yaa ku ownay qowlkays kuu banaa sala allahu alayhi wasalam asira in albadaadata min aliimaan gufgufeysiga iimaankas kamid yahay yani lhay-a hay-ada oo oo nidaamkeedii la doorin oo hay-ada laha leeya hay-ada wa tarka fakir libaas libaaskiisi oo qaalka ee laga tago aloo wadaa wahal hada kani ma yahay ilaa lilmutakashifiina dadka oo oo gufgufaysan oo timahood ilan oo shanleeheynin oo labiska kafikireynin azaahidiin oo adduunka zaahidi maayna yaa kalaa leh waayo arrintaas iti in albadaadati min aliman lahiri waayo xadiidkan dadka oo oo dadkaana oo zaahidiinta leh oo mutakashifiinta addunyada dhan oo asoole macna ba ka lahayn wagayra dalik ka xadiid uweys radia allahu tacaala canhu aa kamid ah wama kana fihi waxii fiigiisi ahaaday oo min itaadati alxaal xaaladiisi oo oo siis ahay xaaladiisi iyo watawahush cidlooshadii walinzaal dadka dhan laga dheeraado wagayri dalika ka mima laa yumkinu fi isticaab oo waxdaansaasoo la camimi karin la koobi karin walaa yasicu bacduhu hada kitaab bacdigiisa maa waasicna kahin kitaabkaas man awlaa bi lmadkuuraat yaa ku owlaya waxyaalaha la soo sheegay iyo ashbaaheedi wa min almashkuur yaa la mahdiyaa almamduuh la bixusni sanaa'ihaa amaanteedi wanaageedi ya yaa lu yaa lou amaanaa ahl ahlu hadihi اlawsaafi اlmadkuuraati اlmaxmuudaat dadka awsaafta lamahdiyi leh ahalkeedii ma lagu amaanaa awsaafta hadda aan soo sheegnay am ahlu ardaadiha min asifaati dadka oo didkoodi ah oo sifaada laheedaarey kusifooweyn ma yani lagu amaanaa faayu lfariiqayni owlaa bilhidaaya lamada fariiq yaa ku owla ee hidaayada ahlu mujaahidiin mujaahadaat dadka oo nafsada ulijhaatamo shaydaanka ulijhaatamo mafcuul e hidaayo ama skeyrkooda ol ah, وaqad qaala lahu ilaahayna waxaas iri tacaala shanigiis qur'aan waladina duulki ku jihaatamay fiina fiigaya nafsada i shaydaankuja lanahdiyannahum hanuunine oo hanuunine subulana jidadkaya waayuhumaa owlaa yaa ku owla eh lamada qolo bicazli eh, sulطaani shayطaani canhu shaydaanka yani xoogiisi isdheeray xaggiisi iska dheeray xujadiis isdaciifiyo ahli tawakuli maa ku owle am gayruhu maa ku owle waqad qaala allahu tacaala ilaahayna waxaas iri inahu laysa lahu sulطaan awood mulaha baadiye cala aladina aamanuu runtii alla ina umiy wacalaa rabbihim yatawakaluuna oo rabbigoodii tala saalahaye awood mulaha shaydaanka isku waayuhumaa owla koodi lamada qolo ku owla e yaawa birujuliya raganimada aladina qaala allahu tacaala fihim oo ilaahay fiihoodi isku dhahay rijaalun rag waayo asda oo laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah manaa aayadda dhamaystirkeeda hore waawaay yusabicu lahu fiha fiha yusabicu laha fiha bilgudu masa yusabicu laha fiha rijaalun laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun sadaa masaajidha fiigeen kila amaanayo waay no في بيوت adin الlah an ترفع ويسب lh فiha بغdو والآsاl وabtsbsla رiجaal o la tulihim شغliheni تiجaرaة وalaa بيع an dikr ilahi ka شغliheni وأyha وأy الفريق qal الlah فيهim ilahi وaa fiyood as dhahay am الadيna qal الlah فيهim a ku owl eh dadkaama ku owl eh rujuliyada ama dadki ilahi fiyood as dhahay alhاkum inaa isku taan maal iyo qabiil badnaash isku faantaan mashkuuliye kasi aakhirada e inaa kufikirtaan kaasaa nigi mashkuuli e ilahay dikirkiis kaasaa nigi mashkuul dadkiili yiri maarujuli yiri ku owla ah kasi e, waayul fariqeyn haddana aad tiri sheeka lamada qool ke owla ku owla biqowlihi sala la ala sl nabiga qowlkiis dhahay fi lxadiis saxiix isku dhahay maadi ibani jaayacaani lama waraabo oo baan ma ahaani ursilaa loo diray fi ganamin inay fasaadiyaan biafsada ko ka fasaad badan lahaa hili ka fasaad badan min xirsi lmaali maalka lagu dadaalo ama qofka isku dadaalo calalmaal maalka xaasilintiis isku dadaalo iyo washaraf iyo diini diintiisa sharaf isku helo isku dadaalo kasde saasayt waa macnaha waxawaaye ninka addunyada la qalbiga siiyaayo oo diinkana waxu baraa sharaf addunyada isku helo ya waa waxaaska ah fasaadin badan yahay waaye lama walaa oo baan oo ereyaal dhaxdigi oo diri kanaa ka fasaad badanaa lahay oo maalka rurinka isku dadaalayo adduunka israacs yahay kaasaa ka fasaadin badan waayuhumaa owlaadana bifasaad diin diinta fasaadkiisa yaa ku owleh ahlulxirsi watama maa ku owleh xadiidkii hadda tacliiqeeda waaye dadka oo maal ku dadaalaya addunya idamaca oo aad damacooda ku dheer adduunka am ahlu ahluzuhdi walwarac aa ku ola inay diinta fasaadiyaan wax iska daayir waa jawaabta waayumaa ohla haddana lamadooda yaa ku oolaya lamada qolo biqawlihi tacaala ina alinsana layadgaa waa qoqa an ra'aa liajli an ra'aahu istigna arkaayo inaas dadka deektoomi oo inaas deektoon yahay oo waa leeyahay hoolkaani yaa ku oolaya inaa macnaheeda askusifo aniyada ama lfuqaraa ku oolaya waxaa yahay dadka ayniyada oo adduunka oo qalbigooda kuwaasa aloowada ah, ah, ah, oo insaanka kooka ika waay waayuhumaa owlaa biqawlihi sala allahu alay salam o ilaahay qolkiisi lamada qol yaa ku owla e, in alaktariina dadka maalk badan hum alaqalina yawman kuwa uu saha yar waayo aakhirati u ajar yar waayo dadka maalka badan kas yaa ku owla e, alxadiid lmutafaqu calaa sixatihi xadiidkan waa isku raacay saxiixnimadiis ahlulmaali miyaa dadkaas wadaa wasarwa nawiga am ahlu lfakri walkila aad ka wadaa wa taban ahlulmaali watarwa aad ka wadaa ayuma abad cibaad raxman almadkuruuna fi surat lfurqan ah, in baadi ilayka laysa caleyhim sultaan adsiri waaye ilahy oo surat furqan isku hiri cibaad eh, raxman oo surat furqan isku sheegay oo ah, taas waxwaayno cibaad raxman aladina yamshuna ala ardi hona siyad oo saas miyaad kashiya waidaa kaatabhum rijaal qaalu salaama aladina yadisuna rabbihim sujadan waqiyama aladina يقولون ربنا هب لنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم awsaaftaasayt alahay dadka oo dadka ibaad adoomankaas oosaas lu sheegay lamada qola kes yahay alahay iyo iyo kuwii ashiri kase oo suratukan kuwii lu sheegay kuway ee lamada qol ay yihiin waay no adoomankaas kuway yihiin iyo waladina qaal iyo kuwii oo skuhiri ilaahay malikulmanaan ah ina cibaadi laysa laka caleyhim suldaan oo sida ilaahay ila yani adoom adoominka awood ood baadiyas maleedihin waayuma cabid dunya adoomanka adduunka adoomankeedi yaawaay lamada fariiq iwa shaytaan lcin adina qaal aladina qaala allahu kuwii asir ilaahay fihim waman yacshu ninki kajeesta can dikri raxman uqayid waxaa usoo usoo udhigeyna lahu shaytaana oo faw law qarin usas isku xirnaahaa isku xariiraa dadka dadkaasati iyo waladina qaala fihi nabiy sal l slam saisa yaa waayo lamada fariiq cabid dunya iyo washaytaan alcin addoomankooda yay ka yihiin kuwii adsiri ilaahay waman yacshu nkikajeesta can dikri raxmani ilaahay raxmaan ahay xuskiis nuqayid lahu waxaan usaweynaa shaydaanan usawb anudhigeynaa fahulaw qarin shaydaankaasa kuxenaa aan baadiyaa iyo waladina qaala fihim nabiy nabiga kuwiis ahay sala allahu alayhi wasalam taciise waxaad halaagsamay cabd dinaar wadirham dinaarka iyo dirhamka adoonkooda waayuhumaa lamadooda fariiq owlaa aku owla e biitibaaci suna nabiga sunadiis la raaco waliqtidaa bishariica shariicada lu daysado ahli zuhdi waljuhdi miya dadka zuhdiga iyo dadaalka daacada lu dadaalayo walakdi bilcazaa'imi oo habaayo waxyaalaha cibaadada meelihiisi adag oo adag rafiica oo koreya habahaayo miya ama ahlu rukas dadka oo wax kasta waxyaalaha sahlan la kahawaayaan rukasta e waxyaalaha rukasta e oo kahawaayaan miya dadka oo sunada nabiga raacay oo shariicada kudaysaday watawani ahlu tawani miya dadka caajiska e oo cibaadadka caajizaaya waxubu dunya dadka addunya jacl miya alwadicati oo hooses aladina yaxsabuna oo malahaya ana suna inay sunada tahay fi mutaabacati lxuduudi nafsiya nafsada deefteeda in la raaco ay tahay umalahayaan kuwe waay kuwaan sunada raaceen o laa yadruuna ogeen ana ashrafa asharafa ashraf alitibac itibaaca eh, u sharaf badan waxawaaya al dhahay rafd dunya in dunyada laga jee la diido walitisaan fi sifaat saniya lagu sifo sifaadaha waaweyn oo fiican fakam min zaacimin meeha alhadka oranaayo anahu muqtadin inuu isku dayaayo bisuna wamutabica inaas raacaayo wahuwa taarikun osna ka tagaali furuudi fardiyaalka wamudayahaa oona daya ahaayo kama qala sayid ljlil alcarif bishr bin alxaris radia allahu tacaala canhu si siri camal lamaa markii kiila lo loo yiri annaasu yaquluuna dadka waxay ku dhahaayaan inaka taarikun inaad adiga waxaad ka tagtaa lisuna yacnuna tark waxay uwadaan tark tarku tazawuj guurka waa ka tagtay ay uwadaan bishira loo dhahaa saasay ku dhahaayaan se waay faqaala waxaas yaqul lahum waxaad ku dhahdaa ana mashغul bاlfard an الsuna aniga sunada xaggeedi fardiganta aan ku mashغulsanahay sunada aan ka mashغulsanahay dhaha asdhahay dadkaa saas i sunada mayaa waxaa loowadaa guursashada oo guursada as guursan wahal ilfard lmutacayinu fardiga oo cayno ma ahaanin ila izaalat sifaati lmadmuumaat min alqalb waaya sifadaha oo aad oo laheedaari oo xunxun oo qalbigi iswidil waa alahay fardig oo caynkaas waa alahay kifirti baabkoodi dad kale waa kifiri wayaan oo maxaa waaye sifaadahaas oo laga zuuliy laraw qalbiga min alxiqdi urkutaalada walxasadi xasadnimada wariyaa istusiska badad marki lasuubaya dadka laistusiyo walcujbi iscamal weyneysiga oo marki dukayeysid amase adigres yaakaa cibaada badan istraid walkibri kibirka iyo walamali riduulada wax layla iyadula duulo adduun in lay qalbiga waahayo oo amaan yani saas qalbiga la siiya adduunyada oo layada duul wax la gaaraynin oo lagu fikro walgaybati xanta laga laga zuuliyo waaye fardiga oo ceyno kaas waay inamiimana laga zuuliya alaa walkirbi oo saafti damiimaniwa beenta watasanuc dadka subaysi ahayn dadka aad tustid wasumca isma maqashiisi dadka marki akris qur-aanka codka soo soodisi si luu waa cod fiican luqao walkhuyalaa shaafeertanka luu socdo tibir luu socdo anaanihi luu socdo kula socaayo washuxa bakiilnimada waxaas dhan waa suufida waxyaalaanay la dagaalamaayaan wanifaaq nifaaqnimada ma wayri dalika min rabail akhlaaq alati tatahara minha ahlu lkoof oo dadka oo koofka ilaahay u saaxibka eh oo ka dhaahir naqdeen waaye walishfaaq oo ilahay cabsigiis dadku ahl eh dadku wixii ka dhaahir naqdeen kuwaan waaye ashyaas cuqdaa dadka cuqadaba oo oo aad u caqliga badan ya makasi marka fardiga kanaymayn wax kala miya amase amil fard lmadkuuru amase fardiga os sheegi ninkaan os leeyahayo fardigan kumashkuulsanahay kanaas wadaa usigano kanaysi mas wadaa alahay oo saasa xunxun oo qalbigi laga baabiye mas wadaa amase waxaas wadaa bishir alfard lmadkuuru fardigii oo lasoo sheegay waxaas wadaa macrifat lbuyuuc waxaas wadaa beec la barto wax lakala gadahaayo shuruudeeda waxeeda oo masaadihayo beeca balaaqa alati hadamaha aljuhaal laxmaaq kasi i talaaka masku wadaa macrifadoodi kasi wahal yushriku nuuru nuurkii maku ifaa fi mir'aati lqulub lmusfa kasi masku ifaa alahay nuurka qulubta oo saafiga ah oo zuhdiga iyo hanuunka lu saafiye lu dhadhakay masku ifaa nuurka am lmudlima bidunub ama khuluubta oo dambiga mugd oo kumugdiyawdi walcuyuub kumugdiyawdi wasada milil kumugdiyawdi baasku ifaa nuurka wahal yastawi damu heedaaradiisi laa tudic man akfalnaa qalbahu can dikrina dadkii oo qalbigiis oonka dawoolna digrigaaya oo dadkaas oo la heedaariyo iyo wamadxu aladina kuwii la amaano oo yadkuruuna allaha ilaahay xusaaya qiyaaman iyagoo jiro waqucuudan iyagoo fadhi wacalaa junub dhinacooda iyagoo kujiifa oo kuxisaayaan kuwaas heedaaradoodi iyo dadkaan hadda oo la sheegay oo ilaahay qiyaamka qucuud kuxisaayaan ammaantooda isku halmiyaa am hal yastawi mi isku eg yihiin man baaca diin diinow ninki diintiis beeciye bidunyaa addunyadiis ku beeciye isku halmiyaa iyo wabadala nafsahu nafsadiisi ku bixiye fi hawaahu hawadiis ku bixiye isku hal miya waqaala lisaan xaalihi dhahay fi macnaahu badaltu nafsa nafsadii waxaan ku bixiyey fi طalab اlmacaani shicr waayo beyt shicr waayo badaltu nafsa fi طalab اlmacaani macaali lmajdi fi jaahin wamaali nafsadii aan ku bixiye asdhahay macaani jiri jiriskeedi macaali lmajdi sharafta macaalideedi jiristeedi aan nafsadeeda ku bixiye asdhahay fi jaahin jaha oo sharaf aan ku helo iyo maalka sharaf aan ku helo aan nafsi aan ku bixi kasi misku eh, hel yahay dadka hadda aan soo sheega oo diintoodi adduunyada ku gateen nafsadoodi hawadoodi wixii ida hawadoodi jecelyah oo adduunyada ay ku bixiyeen iyo waman baaca dunyaahu bidiinihi nin adduunyadiis diintiis ku gatay adduunyada dhan dhaafi oo diinta doortay raabixan usoo ribaxaay oo a diintiis aakhirada ka doortay aakhira kasoo-bada nafsahu oo nafsadiisina ku bixiyay fi xubi mawlaahu saamixan mawlihii alihiis jeclaashadeeda kubixi jeclaashadiis ku bixiyay oo waqaala yiri lisaanu xaalihi mudriban usoo farxaayo wasaa'ixan usoo foofaayo maa qultu taa'iban muxiban waxin aniga dhahay anigoo tooba keenaayo muxiban anoo ahay waxin dhahay ya waa waa isku halmiyaa ninkii beedkii shicil hadda asomarees o yo dadkaa isku hadmiya o beedkan dhahaayan igan ya saadatii in qabiltum muhjatii wadami binadratin fi ljamali lgaalib alcaali waqad canaltum jamil alfadli cabdakum waqad rabixtu bibeyci duni bilgaali casaa ya saadali saadatii saadadeeliyo in qabiltum haddaad akbashaan muhjatii wadami ruuxeyga iyo in la daadiyo oo idinka iga akbashaan ad ogolaataan binadratin ad ku akbashaan oo fi ljama- arko fi ljamaali algaalib alcaali jamaalkii gaalibka ah oo koreey aan arko aan ku iibsado macnaha ruuxeya aan waayo oo laakin aniga nin arko hadii i ogolaataan inaa yani ruuxeyda ruuxeyna ad qablootiin oo dhiigey la daadiyo ad akbashaan oona oo ciwadkeeda oo kuciwad qaato inaa idinka an arko jamaalkiina an arko ah, faqad cadiltu markaas waana waa igaarsiseen as dhahay jamiil lfadli fadligakiisa oo fiican abdakumu adoonki ad gaarsiseen waqad rabixtu waan ku wa waan ku rabxi as dhahay bibeyci duni beyci oo hoosey bilgaali aan ku iibsado shay gaali aan ku iibsado aan ku gato on ku beeciyo maana duug waa socdaa usi munjaliis iyo dhiigiis yani wax oo rakiis e waay waay manaha wax oo wax aad u qiimo badan oo yani aan aan aan aan ku iibsaday waayo markaas qultu waxaan leeyahay wakad tamat lmuqadamatu lmawcuudatu muqadamadin lasoo ballan qaadi waa taan noqotay wahaa ana abtadi insha allah waxaan bilaawaa bixikaayaati الsaalixiina صاalixiinta xikaayadoodi almahmudati oo la mahdiyey walastu altazimu fi dalika tartiiba baynahum fi taqdiimi manaa malaazimtahay tartiib oo beenkoodi ahaadi kala horeynta laa bilawalaa bilfadaailin fadaailka yani iskoo lagula tartiibiyo lagula yani malaazimtahay walaa bilasnaan dacda isku hormari malaazimtahay walaa bilamkina makaanka lugo loo hormariyo malaazimkaay walaa bilazmani zamanka manaa olihi isku zaman ahaayeen oo si kala horeen oo kala hormariyo ma aha malaazimkahay waqad ajmacuu fi lxikaayati alwaahida halkii xikaaya waxaan kusoo kulmiyaa bayna xikaayateyni lama xikaayo oo mas wax ka badan aan kukulmiyaa halkii xikaayo ima lisagir lxikaaya xikaayada yaraanteedi ajligeedi oo lilmunaasabaat ahaan o likoniha amase sadrad oo ay kusoo fushi ahaan can shaksin waaxidin fi bacdi alxaalaat alaad badi markaas wa iskusoo kulmiyaa as dhahay wakad ugayiru bacd alalfaadi waxaa la arkaa alfaada bacdigeeda inaan dooriyo fi bacdi alxikaayaat xikaayaadka bacdigoodii imaa bikhtisaarin gaabsasha ahaan oo bitakdiimin wataakiirin ama iskala horumari iyo kala dambaysis aanan ku dooriyo oo biislaaxi shicrin mukhtalin shicil oo haleysnaay inaan suubiyo cinda man huwa khabiirun oo yani dadka oo khibrada ule fi xukmi lwasn walciraab dadka curuudka saagtoodi macnaha oo kuhalaysan o fi xukmi sharci walaadaab sharciga iyo aadaabta xukunkeedii kuhalaysan waqad axdifu shicra shicirka waa xadfa markaarkiis min bacdi alxikaayaat likownihi hayra munaasibin munaasib as u ahayn ahaan o caariyan qoofka caari o kaawan as ahaada an lxusni wanaaga o rakiikan ko rakiika laysa samcu fiihi biha oo samciga aan jeclaahayni maqalka waqad awdactu hada alkitaab shay-an min nasiiji almuhalhal waxaana shay oo wixii aniga dhabay oo dharkii aan dhabay oo jilacsanaayo oo aad daciifka ahaay camalas wadaa yani shay kamid aan aan dhexgeliyas wax aniga oo aniga oo mareeka kenyas wadaa oo waan waan isxakiroya sheekha bacduhu ansha'tuhu jadidan bacdigiisi si cusub an ku aan ku alifi macnaha hadda len alif waa kaasnsanifay bacduhu min asiji lawal wa hore aan darkii hore aan soo qabi waayo anaa shicir hore aan tiriyi waayo wadaa wafi cadami jodatihi yani shicirkaas aniga meelaha waxaan ku darsaday kitaabka ya nas fiicneen waaan ka dhahay asdhahay yaquluna lim laa qulta shicran tufiidhu faqultu liani in il la in aqul la ujiidhu faqultu liani in aqul la ujiidhu macnaha waxay leeyahayan as dhahay shicir oo wax faa'iidayahay maxaa dhehweysi waqultu waxaan dhahay as dhahay liani in aqul shicirkaas hadii dhao wax faa'iidayahay laa ujiidu ma wanaaji kari as dhahay ma wanaaji kari idaa rumta haddaan aan isku dayo oon jiriyo zlaan almacaani macaanida eelayaalkeedi ama sigaarayaalkeedi nafarna min shubaak istiyaadi cayda oo ugaarsashadeyda wak wa kafiigayanaas da hadii jiriyo macnaha macaanida waaweyn oo aad ufiisayaan hadii isku dayo ina maskaxday kakeen waawaay istahlanaaya waay no ah, maskaxday isla markii maheli kari wabnu cursin tusidu eh, sheegan oo dugaag waayo oo dooli shabahayo kaamuuska siriya eh, dhagaa waa kagoya korkiisna waa dheeriya doolias ibnu cursin ala waxaas asna sagaari halkaas sheegaas oo dugaagaas yar oo baay waa ugaafsi karaa asdhaay lakin aniga haddaan isku dayo asdhaay inaan ugaagsado waa iga fiigaay asdhaay maagoorska macnaha adalyaalka macaani waaweyn ka inaan keensada hadeendao shicirke ma awoodi kari waayo macnaha falal jayid lcaali lcaziiz yuriduni asdhaay shicirka oo macnaha fiican oo koreeyo oo ciziga leh oo la helayni anig doonay asdhaay wala daniy dun duni daniyi uridu as dhahay anig anigina wax hooseyna anigina marabi as dhahay na aan ku hadlo waana asal llah alkarim albar raxim an katuga an yurzukna tawfiq inaan arzuqo walhuda wsalaamata inaan naga nabad galo an zayga ilasho masjidka oo toos laga iisho aan ka nawadgalno waradaa halaag aan ka nawadgalnano ilaahay arzuqan tuugeena waan yanfacna bicibaadi saalixiin asna anfaco adoominkiisa subana wajcalna min muflixiin inaas naga yeelo xizbigiisa liiwaani waan yanfaca bi hada inaas isku anfaco kitaabkan wayucdama b asna u anfaco bihi lajru ajarkiisa isku weynaado iyo sawaabka isku weynaado wayajcaluhu inaas ilahay ka hel khaalisa wajhi kariim hoogi ilaahay daatadiis ukhaalisa wayhab lana min fadlihi lcadiim naas nagabsiiyo fadligiis weynaay waaxbaabinaayo lmuslimiina naabsiya aamiin inahu ilaahay almalik waa aldayaan oo qaariga badnaayo xaakimka ahaay oo dadka awaalmarihaay dugtooli ahaay alihi oo yani hina deeq isaaba ixsaanka o ilahay xasbunaa kaafika wanicma waxaa ahaa nicmal alwakiil alihi ilaah nicmale walaa xawla xoog xiila maley guurid maleyni an ilmacsi walaa quwata xoog ala btacat ila billahi ila bitawfiq illahi ma nacmusa ila bicismat illahi mana alihi alcaliy kari alilcadim xikaayaat الصاalixiin radia allahu canhum waqadimu calayha kashaawishi shaawish ahaan waxaan uhormariyaa asdahay xikaayaadkaas on raba inaan kasoo sheekeeyo shaawish waxa waaye rudba oo caskariya macruuf e waaye daraja oo dadka ciidanka la siiyo waaye shaawish camal kan u koreey waa inoo darajaadka oo lasiiyo camal ah, ah, hadi qasidan ka hormariyaas le kaayaadka ah, oo lagu magacaaba ashuhd lxaali malabkii macaana fi fadli saalixiina fadliga saalixiinta ileyihiin iyo maqaamkooda koreeya aska hadlaa waxaas dhaan dhahayas ayaa caashiqan cali jamaali sifaatihim waxaali xulan fihim salaaxin salaaxun fawaafihi sheekh maasha allah as dadaala shicirkiisna aas koraya mar mar hadaladiis bacd ma la fahmi karo waxaa umalayaa dadka oo isaga nin oo luqada aada u horeyn waaye dadka oo daabaceena jiraa aqoontool inay kagaawanta meel qaarkiisi sheekh wadin oo kuxarakeena dee karaa marka marmarkoo macniha isocahay no waana waxyaala badan askuta hadda beedka camal safire ninkana hadii oo wax kale ka dhegeysanin oo idmantihiin ayaa caashikan kan caashiqa aho caali jamaali sifaatihim sifaadoodi jamaalkiisa kis kore saalixiinta loo wadaa ninka caashiqa ka aho waxaalii xulan oo saaf oo wanaagsan kiisi oo fiican mano oo fiihim fiigoodi waxa ahaadi salaaxun yani ninka nink saaftaan fifiican oo caashirka oho isagana ki hore macnihiis camale waaye fihim waxaa fiigoodi ahaadi saalixiinta salaaxun salaax ahaad ano tawati tawaasiki balan ula gal si oo shicir oo yani iskena saasheesi waaye tawaasiki yani balan ula gal wa caahid macahum ano oo inaad jidkoodi ad ad ku socotid waxa wacaali madaamatin aan fiigoodi ahaaday wa axwaali saadatin aan fiigo saada axwaashooda ahaaday zaahi karaamaatin kasi e, karaamaad oo yani oo zaahi ah eh. cidamin waaweyn khawaarikan oo khaarika eh, oo caadada oo yani khilaafsan ومكنون asrاarn figoodi ahaad asrاar la qariyay وbaahi مacaarف المacaarف oo wanaagsan oo mashhuudi anwaan anwaar oo la arkaya figoodi eh dawahim bawaarih oo hilaacayaan oo ifaayaan manaha bahin bawahim bahiya bahiya jamaceedi camal waa mudaa bawahim bahi waxawaa hasan eh oo fiican amus sheegaayo meel qaarkiisi mala saari karo maa sheekhu isticmaali kusa cilmi leh waslun liaxbaabin aafigoodi ahaada axbaabta oo oo la xiriiriyo waraaxi maxabatin afigoodi mahabo khamradeedi idaa sham aadis oo mahamada khamradaas oo idaa sham aadis uriyo fi lgarbi ninka oo dhexdhac joogo man fi idaa shamaha fi lgarbi man fi lmashaarif waraahi mahabatin idaa shamaha fi lgarbi xaal as khamradaas soome oo oraxdhacya oo taalo khamradaas oo asquriyo man fi lmashaariki ninka oo oraxdhac orax mea kasoo baxaayo oo joog asquriyo tamaayala nashwanan wa wa soo sakraantanaas la in ilahaa bihaa tuula dahri asquri le waaya zamankiisa dheeraanteed fa kayfa biman minhaa kasaatihaa suki se waayo ninki oo iida nafsikeeda khamradaas laga waraawiye eh, taas iyagana khabaraateedka ay wataan waay manaa lahum fi lhawa waxay kuleeyihiin saalixiinta kam min gariibin meeka gariibay kuleeyihiin cajaaib oo cajaaib eh wakam min latifaati macaan macaaniyaal oo aad uxeel dheer oo daqaa'iqin oo aad uxeel dheer se waaye afigoodii ahaadi asla hawada ay kuleeyihiin cishqiga wakam min shawaajin waxyaalo oo oo tiraan giliyaali lqulubi oo raqaa'iqi oo aad ujiljila caafigoodii ahaadi wakam min macaanin caafigoodii ahaadi macaanayaal oo xaqaa lilculuumi oo usugnaaday xaqaa'iqna oo xaqaa'iq ah wakam min jahiidin nufuuska o fakam oo iyaga kamid oo nafsada uu jihaatami mukhaalifin oo nafsadiisa shaydaanka khilaafi wakam min maliixin oo wax oo qorxoon badanaa lilcuquuli oo cuquusha qorxoon muwaafiqin oo cuquusha waafaqaayo maliixaasoo muwaafiqin lilcuquuli waafaqaayo badanaa caafigoodii ahaadi waaye markaasas dhahay tasama ninka caashiqa ah oho tasama xikaayaati xikaayayaal dhiganso oo yatiibu simaacuhaa oo oo oo wanaagsan ahay maqalkeeda wayaxlu oo macaan ahay ka tacmi shuhdi sidii malabka dhadhankiisa camal fi taqri dhaair dhaair ninka dhadhamiyahay ilkiisigeeda ahaatay kasaaha waxaa waraabiya as dhahay xikaayaat waxaa yani marashey marag oo ku dawool jamaalu qoom qoomkaas oo saalixiinta jamaalkoodi a marasheey xusnan asku marasheey wanaag as mara uu dhigay bihi kasad kitaabi oo yani oo kasad ay ay ay ay marasheys kitaabi kitaabkeyga wanaagaas oo iga xaggooda aada asku wanaagsanaadi waayo jamaalkooda asku wanaagsanaadi waayo wakam diibin min alqoomi caabiqin yani meeq oo isgoon oo xaggoodi kusoo eh, qoomka waxaas wadaa awliyada mehan u sheegoy waamsi wahamsa mininin cadduhaa xikaayaadka shan boqol waayo tiradeeda fi kitaabina nijaabin oo yani o oo nijaabin oo ah oo shay haali ah waay manaa xikaayaad oo haali ah sdexad waay iftay ikhtaaruhaa waaa waxa adoorhaa kulu xaafid koo kasta caqli qabo tanaزh ishaadi biru'ya xusnihaa ishaadi uu raaxay wanaageedi fiiris daymadeedi uu raaxay xiina tajtaniya markii soo feedmaayaan caraa'isuhaa caraa'isteedi kad arkeys caruusi halkeeda makaad arkeys halaa iisa badduba caashiqi caashiqa caqligiisii khafaalatay caraa'istaas oo oo khafaalatay caashiqa yani caqligiisi khafaalatay kutubkaas ku amaanoyaano fahaa hiya waatana asdhaaf kaayaati firoodeeda yaa hiinay ahaatay has dhahay kad badad ay ku daahirtay has dhahay bigaali jamaalin faaiqin xusnin iyoo yani waxay ku ku dheehan tahay jamaal oo koreeyo oo aad uxeel dheer oo wanaagiisi koreeyo oo raa'ikin oo yaab leh maxaasin gurin waayo has dhahay maxaasin oo waxyaala fifiican oo bariir leh waayo urun saadatun lamaxaasin gurin saadatin dad oo bariir leh oo saade maxaasintoodi waay asdahay laa yanaaluhaa man gaaro siwaa kulu kufcin ninkii u kuf eh la gaaraa fi lmaxabat oo maxabadooda runta sheegaayo aa gaari karaa kas maxaasintaasi oo ikadakaas qabaan qasb kale ma gaari karaa alla nin oo oo jaceylkiisi run ah oona kuf u ah aa gaari karaa alla abad taftadii maxaasintaas oo oo kitaabkee wadata asdahay waxay diidi dadtadii khutaaba dadka soo jarsadeen naag camal isku shabahoyaan sigano dadkii soo jarsadeen inay kuraadi naqato way diida gayra mumhilin la maahine ninkii mahar ugu dhigay ida maharkeedi ka dhigay maahine kaas lay ogoshaay asidqa fi dunyaa addunya nurunsha wa nafsin mufaariqin iyo naf oo yani oo addunyada faaruqeyso addunyada dhan ka tegeyso ninkii mahar ugu dhigay oo nafsadiisii oo faaruqaayo oo shahwaadkeedi kategaayo oo run kusheegaayo kaasaa maal kii maal ugu dhigo iyada ay karaali tahay dadka jarsadeen fain kunta lilmahri aladi caza qaadiran hadii adiga maherkii ku sugnaado oo aal oo caziizka ahaay oo la heli karin fanaafis soo soo dhaktan wasaabiq dhaktan naxwaha kulu saabiq af kasta dhaktamayo ula dhaktamaas daaya hadii adiga fain kunta qaadira lilmahri aladi caza mahrigan oo caziizka oo la heli karin oo jiridaankiisa yar yahay oo sidkigaas waayo iyo nafsada oo la faaruqo shahawaadkeeda laga baxo ya hadii adiga ood qaadir ku tahay dadka oo dhaktamaa ola dhaktan wain kunta mitli sheeka isaga adana isagoo tawaadu ahaan u dhahaayo isaga isu dhexgeli waaas dhahay hadii adiga mitlkey ad tahay caajiz atihin farda biduna waxyaalaha hoose iskaga raadi noqo waxaa magaari kartin maxaa yeele fa biduna yarda duna cinda alcalaaiki hadii waxyaala calaaik jira ya waxyaala ninka hoose wixii hoose oo kuraali noqda adiga waxaas magaari kartide ya waxyaalihii hooseyo kuraadi noqo raca allahu man amsa waadhaa mushamira ilahay a ilaaliyo ardaay ninkii galbaaneysi oo barjimaysi so oo hanjeerahay linenilmacaali sharafta gaarideeda wa hanjeerahay khaadican kulhayo wax kasta oo caaik oo karee waayo goohayo ya ilahay adhooraasa ilah an calaa ilah aska kor noqday yani oo gooyo caaikhyaalkaas ilah aska kor noqdo fawqa almaqaamaati fi lculaa oo meelaa ka koreeyo maqaamaada dhan gooyo wanaala lmunaa mataa adigan min min qurbi mawla yada duuladana gaa ilaa aska gaaro min qurbi ma mawla khalaaik makhluuqa mawlahoodi dhawaashadiisa ah ilahay udhawaadi ilaa ala hanaga dhigo fatuba lahu fi xadrat lqudsi ninkaasi ti ya oo alaas maqaam soo gaari laanta janaa usugnaadi fi xadrat lqudsi xaal as yahay lqudsi figeedi yashtali xaal as arkaayo ama se fadu baa lolaanta jana usaa usugnaaday maxaa yeli fi xadrati lqudsi aad geshtali ku arkaa jamaala jalaalin jalaal oo jala can wasfi naatiqin wax wax oo dhawaaqo sife sifeyntiis ka weyn jalaaladaas jamaalkeedi oo arkaayo kaasaa ah laanta jana usugnaaday aad tahay wayuskaa lawaraabiha kuusul wasli min tamrat lhawa cishqiga khamradeeda xaggeeda kuusul wasli kuusada oo wasli laga waraabaya kaasaa usugnaaday aad laanta jano fayanihii waxaa bogaadihaa hata eh, maa yalqaa hunaaka wixii oo oo isla kulmaayo meaas umaa luqi wixii oo loolkulmisi umaa luqi wii lool wixii loolkulmisi kaas ah, a bogeysi ha wallahu aclam